bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslam calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu tarhiibi casigelintiibuu baabu yahay can masaawiyi alakhlaaq akhlaaqda mideeda xun layska cabsigeliyo tarhiibku waa bimacna takhwiif waa iscabsiin weeye waxa in cabsi la geliyo oo laga cabsi geliyo akhlaaqda xunxunka ah samayntooda yacni in laga celiyo waayo ujeedadu oo dhibka ay leedahay iyo mafaasideeda inta loo tilmaamo uu markaa ka baqo samaynteeda can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam iyaakum walxasada iyaakum idinkii waxaan u kala digayaa walxasada iyo xasadka idinkiiyo xasadka ayaan idin kala digayaa way iska jira waay taxdiir waay waxaa yeelay fa ina alxasada xasadku yaakulu wuxuu cunaa alxasanaati wanaagyaalka khayraadka iyo daacadaad samaysatay ayuu cunaa kamaa sida ta'kulu ay u cuntoo kale annaaru dabku siduu u cunoo kale alxasaba qoryaha sida dabku qoryaha marka la geliyo uu qoryaha u cuno dhuxul uga dhigo kadibna dambas ay u noqdaan saasoo kaleu xasanaadka u cunaa iyo taacadii ruuxu la yimid akhrajahu waxaa wariyay abu daawuudda baa wariyey xadiidka waa daciif xadiidkaasi xadiid sugan maaha sanadkiisa waxaa ku jira ibraahim bin abi usaydin nin la yidhaahdo awowgii ibraahim bin abi asiid awowgii baa ku jira oo mubham ah yani nin aan la garanaynin waayo isagaa sababtiis buuna daciif la yahay xadiid waxaa daciifiyey alimaamu albukhaari fi taariikh alkabiir abulxasan bn qataan sheekh albanina fi daciifa ayuu isaguna ku daciifiyey xadiidku marka ma sugna walibni maajah ibni maajah waxaa u sugnaaday min xadiidi anas anas xadiidkiisa xaaluu ka mid yah naxwuhu midkaasoo kale ah xadiid anas laga warinayo kaasoo kale ah buu ibn maajah soo saaray isaguna waa daciif jiddan sanadkiisu isaguna waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo ciisa ibn abi ciisa alxanaad alxanaad bita oo daciifa ku jira isagaana xadiidka ciladiisa weye alimaam albuusiri fii tacliiqihi ayuu xadiidka ku daciifiyey sheekh albanina fi daciifa oo wuxuu leeyahay isnaaduhu daciif jiddan lianna xanaadkaasaa matruuka ah. xadiidku marka ama ariiqa min xadiidi anas ha noqda ama abu hurayra ha noqdee labadiisa ariiqba waa daciif oo lama qaadan karo xadiidkaasi marka ma sugnaa maadada uu ka hadlayo oo xasadka ku saabsan iyadu inay xaaraam tahay xadiiskan nusuus aan ahayn baa kutusaysa qur-aankaa kutusaya axaadiista nabiga ee kalenaba kutusay sal alla alay wasalam oo qur-aanka dhowr meelood buu rabbi kaga tilmaamay walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum cala bacdin lilrijaali nasiibu mima iktasabuu walinnisaai nasiibu mima iktasabna wasalu allaha min fadlihi waxa ilaahay uu qaarkiin qaarka kale kaga fadilay ha tamaniina yani ha jeclaysanin waxa dadkaa kale lagu fadilo la siiyey in adiga lagu siiyo ha jeclaatani in iyaga inta lagaaga soo qaado adiga lagugu wareejiyo raggu waxay shaqaystaan bay leeyihiin dumarkuna waxay shaqaystaan bay leeyihin intaad dadkaa waxay haystaan aada hunguriyeyn lahay was'alu llaha min fadlihi ilaahay baa bixiye alla fadligiisa weydiisaa lagu leeyahy iyaga kii siiyey baa adigana ku siin kara marka waxoogooda waxba hu hanqaltaagin xasadkana waxaa la yidhaahdaa inaad jeclaysato ama tamanido ama aada ka shaqaysaba ruux nicmo uu kula dheeryahay iyo shay ilaahay uu siiyey inuu dhaafo oo uu ka zuulo cilmi uu ilaahay siiyey inuu dhaafo xoolo ilaahay siiyey inuu dhaafo caruur alle siiyey inuu dhaafo wax ilaahay uu siiyo ku fadilay in uu waayo oo ay dhaafto inaad jeclaysato wey xasadku haddaad ku darto inay adiga kugu soo wareegto markay isaga dhaafto waa isla xasadkii laakiin way kasii culusta haddii ilaahu uun isagana dhaafi annahay siinin hadday tahayna waa xasadki ilaahu anigii igu soo wareeji hadday tahayna waa xasadkii saas macanaa marka waa dembi aada u weyn waana dembigii ka keenay ibliis inuu sujuuddii aadam diido aadam inuu u sujuudo lacnaduna ku dhacdo xasad baa ku bixiyey waa dembigii keenay labadii aadam uu dhalay inay isdilaan oo dilkii ugu horreeyey dhulka ka dhaca watlu calayhim naba abnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaanan fii suurati almaa'ida qisada alla kaga warramay waa taas waay waa midda alla yahuudu ku tilmaamayo xasadan min cindi anfusihim marka dhaqan fiican maaha min kabaa'iri dunuub inay ka mid tahay cudurrada qalbiga galana ay ka mid tahay ayaa laysla isla waa maxalu itifaaq inuu xasadku dunuubta waaweyn yahay lianna xasadku wuxuu keenayaa oo ka dhalanaya addoonkaasi inuusan ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa raalli ku ahayn wuxuu caadidsan yahay oo ka horjeeda qaybta rabbi yani kaanna waxay ka dhigantahay isagoo lahoo kaleeto ilaahu hebel maxaad waxaa u maxaad hebel fadligaa u maxaad dheeraad kaa u siisay marka ma ilaahay baad hawshiisa adigu la qaybisaa allah tabaaraka watacaala wuxuu qaybiyey iyo wuxuu cid siiyey iyo wuxuu cid ku fadilay lixikmatin waay xikmad isagu og yahay waay adiga marka inaad taa iyada aad dabagasho ood raalli ku noqon weydo ood muxuu ahay aad caarido oo waa khatar waay khatar waa macnaha yani saas daraaddeed baa waxay taabanaysaa ruuxa iimaankiisay taabanaysaa masalada asaasiga ah ama mabda asaasigaoo masalatu liimaan bilqada waalqadar ayay taabanaysaa toos u taabanaysaa macnaha ayb wacanhu radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lah sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi axaadiista nabigana xadiis badan baa ku sugano waxaa ka mid a ah xadiiska nabigu yuri sal ly wasalam axmed iyo tirmid ay soo saareen dabba ilaykum daau lumami qablakum waxaa xaggiinna usoo tukubay oo xaggiina soo gaadhay cuduradii ummadihii hore oo maxay yihiin alxasadu waalbaqdaa in laysxasto oo haddana lays naco nabigu wuxu uhi sal ly slam hiya alxaaliqa xaaliqat ddiin la xaaliqatu shacar waa midda xiirta waay timaha ma xiirtee laakiin diintay xiirtaa buu nabigu sal lay slam yani markuu ruuxu xasadka uu galo diintiisao dhan baa dhammaanaysa oo diintiisa wax xirmaysa wey macana wa canhu radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal ly sl rasuulku wuxuu yihi laysa ma ahaanin ashadiidu ninka adag ruuxa adagi ma ahaanin bisuracati midka lagdida badan midka aada ragga u legda oon isaga la legdi karin yaa suraca la yidhaahda suracadu waa fucala waana min amhilati lmubaalaqi ka mid sida qur-aanka oo kaleeto weylun likulli humazatin lumaza humazatin lumaza mubaalaqa ku jirta saas macna waxaa ku jirta maalan midka xabashada badan ceebaynta badan dad wax ka sheega badan surcana waxaa laga wadaa midka lagdida badan waay marka waxaa ku jirta mubaalaqaa ku jirta macna laysa ma ahanin ashadiidu ninka adagi bisuracati ninka lagdidda badane cid cidwal cid cid walba ee ay isqabtaanba lagda ma aha ninka adag kaas ma aha inama shadiidu midka adagi alladii kii uun weeye yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alghadabi cadhada agteeda nin adag haddaad maqasho go-aan leh waa ninka markuu cadhoodo naftiisa xakamayn kara laakiin ninkii mar ninkay isqabtaanba lagdi karoo ka xoog badan dadka kaa shadiid lama dhaho shadiidse waxaa la yidhahdaa ninka cadhadiisa hanan karaa saasuu nabigu lay sal lay aslam muttafaqun caleyh buhari muslim baa weliy xadiid ibn mascuud baa sidoo kale macnaha kutusayoo nebigu sal lay aslam uu yidhi maa tacuduuna suracata fiikum ha legdida badan ama ninka xoogga badan dhexdiina maxaad ku tirisaan markaase waxay idhahdeen alladii laa tasrachu rijaal ninka ayna raggu lagdi karin waan anagu nin adag u naqaanaa markaasuu nabigu wuxu sal lay sl kaasi nin adag meehe ninka adag waa ninka markuu cadhoodo isxakamayn karo iscelin karo afkiisa iyo adinkiisa xakamayn kara waana naadir dadka noocaas inaad aragto yani ruuxu markuu cadhoodo waxaa lumaya kontroolkaa ka lumaya markaasaa afkiisa iyo adinkiisa waxaa ka fulahaya wax isaga laftiisa markuu miirsado dib markuu isu fiiriyo uu isla yaabi miyaad kumanayse wax ka ahaayeen waa mar dambood miirsataybaa dib isu akrinaysa marka ruuxa isxakameeyo oo isqabtoo nafta celiya oo ka celiya inay xumaan ku hadasho ama xumaan samayso ruuxa weye ruuxa adagee xooga badan saasuu nabigu leh sal alay waslam ayib waxay tusi marka uu xadiisku faa'iideynaya in muxuu ahaaye ruuxu uu horta iska ilaaliyo asbaabta cadhada keenaysa hadduu cadhoodana aahaarta cadhada ka dhalanaysa inuu iska xakameeyo waan u tegi doonaa axaadiis macnahaas macaani ka badan ku siyaadinayso nebigu sal alay wasalam uu dardaarmayo ah, cadhada cadhoonin uu leeya nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas weya haddii aad canootana aargoossi ha ku kicin aargoossi ha ku kicin malukaadi horta shaytaanka iska naar weysiiso tuko laba ragcadood tuko kulli dalika mashruuc waay acuudu billahi min ashaytaan rajiim dheh waxaa nabigu sal lla lay wasalam nin wuxuu arkay laba ninoo intay isku xalaqeen mid ay xididadu kacsan yihiin ah, xididadan oo dhan yaa iska kacay markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla slam waxaan ogahay kelime hadduu yidhaahdo waxaanoo dhan ka tegi lahaayeen acuudu billaahi min ashaytaan rajiim waa loo geeyo waxa war sidan dheh warkaci dhaafa buui ila ruuxuu xanaaqdaya buud marka xanaaqa waa la baraysiiyaa kullamaa wakti aad qaadato xumaantaad ku kici lahayd waxbaa kaa baaba'aya xataad xataa ka maarmooyda inaad tilaabo qaadato mar dambood miirsatay ood ka baaraandegi karto waxa habboon tilaabadaada daris laakiin inta laguu kacsayo shaydaan maskaxdaada uu ku fadhiyo tilaabaha qaadin haddii kale waad ka qabomooni waxaad arkaysaane dhib ee dadka kala qabsanaya inta badan waxaa keenaya caradaasa keenaysa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحوري الظلم قردرد ظلمات ومبدية يوم القيامة ما لنت قيامة متفق عليه وقاري رسول ما صلى an jaabirin radi allahu canhu waxaa laga warin qaala inuu yihi qaala rasuululahi sal ly sl rsulku wuxuu yihi ittaquu iska jira aulma dulmiga iska jira gardarrada iska jira maxaa yeele fa ina adulma dulmigu dulumaatun waa mugdiyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wattaquu iska jira ashuxa bakhaylnimada daran iska jira bakhaylnimadan jecladu ku dhahanta iska jira maxaa yeele fainahu shuxigu ahlaka wuxuu halaagay man kaana ciddii ahaa qablakum hortiin dadkii idinku horreeyey bakhaylnimaa baabi'isay akhrajahu muslim baa soo saaray xadiidka dhammaystirkiisa waxa waaye xamalahum calaa an yasfikuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum bukhligaasi wuxuu ku xambaaray inay dhiiggoodana daadiyaan wixii ilaahay ka xarimeyn ay xalaashadaan saasay marka ku halaagsameen cuquubo ilahay baa markii dambena ku habsatay ayb xadiisku labada xadiis waxay faa'iideynayaan dulmigu inuusan bannaanayn aslu dulmi waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri maxallihi shaygu meeshiisii meelaan ahayn inaad dhigtaa la yidhahda saas daraaddeed baa acdamu dulmi waa shirkiga ah, ina shirka la dulmun cadiim soo maaya dulmi la galo waa shirki lianna ilaahay oo tawxiid lahaa yaa intaad meeshii ka wareejisay baad shirki ku bedeshay meeshan ma laha marka addoommada marka haddaad ku xadgudubtood dulmido ama cirdigooda iyo sharafkooda ama xoolahooda ama muxuu ahaaye naftooda ama dhiiggooda adoo ka gardaran arrintaasi arrin sahlan maaha arrintaasi arrin sahlan ma waa dulmi dulmigaasina maalinta qiyaamada markaad tagto mugdiyuu kugu noqon doonaa meesha muminiintu ay iftiinsanayaan oo ilaahay iftiin siin doona ilaan aakharo marka la joogaayo waa mugdi ruuxa waxaa iftiin u noqon doona waa un camalkiisii xilligaa isaga ah dulmiyadii aada gashay mugdiyey kugu noqon doonaa iftiinkaagii maa nusqaami doona ma iftiinkii baa lagaa qaadi doonaa laakiin mugdiyaad ku talageli doonta saas macna macnaheedu waxaa meesha laga qaadan dulmiga addoommada laga galo dulmigu waa saddex oo allo dulmi laga galo naftaadoo dulmido iyo makhluuqoo dulmido saddexduba waa xaaraam say u kala wen yihiinba dulmiga addoommada aad ka gashaayey laa siyamaa isaga khaas ahaan lama dhaafo xaggaa unbuu kugu sugiy aakharo kugu sugi aakhare markii la tagana waa in lagu qisaaso wade maqoortaa lagaa goynaya ma gacan baa lagaa jari waa dakartay miyaa lagu dakri doonaa ma ilig baa lagaa siibi doonaa maya way sahlanaan lahay xaggaas iligna lagaa siibi maayo gacanna lagaa jari maayo laguna gowrici bahaye wax intaa ka muhiimsan baa lagaa qaadan doonaa oo muxuu yahay daacaadkaagii ah, atadruuna malmuflis xadiiskii baa ma taqaanaa ninka caydha ah markaasrasuul caydh anaga waxaan u naqaanaa man laa dirhama lahu walaa diinaar ninaan xoolo haysanin aan gacanta ku haynin baan u naqaanaa nebigu wuxu uhi sal ly sl almuflisu fii ummatii mufliska caydh ee ummadayda dhexdeeda waxa waaye waa ninka maalinta qiyaamada imaan doona oo soon salaad acmaal khayr sadaqo buu la imaan doonaa markaasuu imaan doonaa isagoo kancaayay kan dharbaaxay kan dilay kan wax ka sheegay khalqigii uu dulmiyey baa meesha imaanaya markaasaa kan salaadiisii la siin qaar kan sakadiisii baa la siin kan soonkiisii baa la siin kan xajkiisaa la siin waa loo qaybinaa halas markii loo qaybiyo la kala siiyo weli dad baa soo haraya oo xuquuqdoodii la siiyay isagana wuxuu haystay la dhammaystay ee uu soo shaqaystay maxaa la samaynaa marka ilaahay tabaaraka watacaala waa caadile eh. qadarkii uu dulmiyey qiyaastaa wax la egoo dembigoodiiya baa laga soo qaadaya isagaa la saaraya kadibna ilan xasanaadkiisii dhammaaye dembi dad kale galeenna waa la saaray naartaa loo kaxaynaya ya saas daraaddeed uu nabigu wuxu uhi sal lla lay wasalam war inta aan la gaadhin xilligaa isaga ah dulmigaad gasheen ka xalaashada dadkaad ka gasheen mazaalimta celiya ah, wixii xalaashina ka xalaashada intayna xaaladdu halkaa gaadho marka dulmigu waa dulmaad arrin sahlanna ma aha ilaahay tabaaraka watacala addawaawiinu alaata xadiisku ah diiwaan aan la dhaafin waayo ah, fayl wixii gale alla uusan dhaafin waayo dulumaadka dulmiyada addoommadaad ka gelayso xadiidka dambe wuxuu ku daray iska jira shuxiga iyo bakhaylnimada ah, yani dulmiga markaad doonaysa inaad ka taxallusho hadduu xuquuq yahay waa inaad dadkii u celiso haddii dadkii aad ka gashay aadan garanayninna waa inaad masaalixda iyo masaarifta caamka ee muslimiinta ku bixiso wixii aad gashay aad qaadato haddaad dadkii aad ka gashay aadan garanayn haddii uusan xoolo ahayn oo uu yahay dhib aad geysatayna qasab weeye dadkii inaad raadisoy ku cafiyaan laakiin dulmigu markuu caam yahay markaasuu musiibo yahoon kasii daran yahayo markaad ummad dhan ama mujtamac dhan dulmi ka gasho meelaad kasoo qabata male markaas xoolo dadweynaad cuntay dhowr milyanoo waddanka ku nool baad xuquuqdoodii aayar intaad jeefka gashatay baad cuntay wayaa ku cafina markaas ya ma cid baa ku cafin karta ma jirto cid aad u tegi lahaydoo icafiya dhila hataa ma jirto wahaakada halis wey kaasaa dar waa quluulka waa waa masa xoolaha caamka waa xadiidka qeybtiisa wuxuu ku daray shuxiga iska jira bakaylnimadooda shuxiga albuklu maca alxirsi baa la yidhahda waa bakaylnimada maca dadaalku ku jiro lixjeceladu ay ku jirto culimada qaarkoodna waxay yidhahdaan bukhliga waa ka sii daran yahayo waxay qaarkood yidhaahdaan waa inuu wuxuu ruuxu haystana ku bakaylo dadka kale wax bixinahayana waxay bixinayeen u diido tiisana ma bixiyo ta dadkana tiisa keliya kuma bakaylo ee ta dadka kalena waa ku bakaylaa war maxaad isaga bixinaysaan buu leey waata ilaahay munaafiqiinta ku sheegayo muxuu ahaayey wanaaggana ma sameeyaan dadkana wanaagga waa u diidaan marka taasaa shuxiga la dhaca waana midda qur-aanku sheego waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun baa leeyi naftiisa bakaylnimadeeda iyo shuxigeeda ruuxii laga ilaaliyo kuwaasaa liibaanay baa leyihi tabaaraka wa nafta shuxigeedu muxuu yahay waa khayrka ay kuu diidanta taa hadduu alla kaa qabtaba waa liibaani saas way macnaha wattaqu shuxa ha bakhaylnimada daran iska jira iska ilaaliya dadkii idinka horraysay bay halaagtay baa leeyahy say ku halaagtay markii uu ruuxu ceshado wax ay ahayd inuu bixiyo ku fara adaygo gadaal marsado waxaa imaanaysa in wuxuusan lahayn uu dhiigga ku daadiyo raadiyo dadkii waxaan uu ceshaday lahaana inay isaga soo weeraraan oo dhiiggiisa daadiyaan in la xalaashado wixii alla xaribay mujtamacu markaa fasaada leanna waa la ismici hadday kooxna dheragsan tahay wixii inay bixiyaan ay ahaydna gadaal marsadaan sakadii iyo sadaqaadkii iyo bixin waayaan mujtamaca intiisii kalena ay fiirinayaan oo gaajaysan yihiin ma laisdaynaya laisma daynayo adiguna nabad ku seexan mayse marka miskiinkani wax sii sakadii sii sadaqadii sii oo gacan qabo oo waxtar oo qalbigiis soo jiido dhiiggaaguna wuu nabadgeli maxaarimtu way nabadgeli waa la kala nabadgeli markaa laakiin nidaamka dabaqaadka ahee kooxina ay muxuu ahaayey daacaqulun la seexanayso daacaqulun bay la seexan lahaday mujtamaca intiisii kalena derbiyadu jifa waa sakaraad taasi waxa weeyaan lagu degi maayo shuxiga iyo bukliga noocaasa wuxuu keenayaa istixlaalu dimaa iyo istixlaalu lmaxaarim nabadgelyadaa faraha ka baxaysa marka taas way midda nabiga tilmaamaya salawatu rabbi waslamu calayh وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إن أخوف ما شيء إن أخوف ما أخاف وحا أن بق كبقيو وحا أن أقبق من ظنها عليكم كركينا ina akhwafa maa akhaafu calaykum korkiinna waxaan uga baqayo ka aan ugu baqdin badnahay ashirku shirkigii weeye alasqaru ee yaraa alriyaau waaye waxaad ka dhigtaa khabar labaad ama wahuwa ariyaau waaye istustuska waay ina akhwafa maa shay midka aan ugu cabsi badnahay oo akhaafu aan baqayo calaykum korkiinna ashirku alasqar waa shirkiga yar alriyaau weyaan istustuska wey akhrajahu waxaa soo saaray axmedu axmed baa soo saaray biisnaadin buu kusoo saaray xasanin oo wanaagsan kadalika bayhaqi fi shucab buu baqawi fi sharxi sunna alimaam almundiri wuxuu leeyahy sanadkiisu waa jayid haytamina wuxuu yii rijaaluhu rijaalu saxiix ciraaqina wuxuu leeyahay fi lmuqni rijaaluhu hiqaatun buu leeyahay xadiidku marka waa xadiis sugan bal ibnu khusayma wuxuu soo saaray min xadiidi maxamuud ibni labiid wuxuu yidhi kharaja anabiyu sal lay waslam nebigaa soo baxay buui markaasaa wuxuu yidhi ayuha annaas iyaakum wa shirka saraa'ir waxaad iska jirtaan shirkiga qarsoon markaasaa waxaan yidhi yaa rasuula allah wamaa shirku saraa'ir ah, shirkiga qarsoonida muxuu yahay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam yaquumu arajulu fayuzayinu salaatahu jaahidan ninbaa istaagayo markaasuu salaadiisi qurxinayaa isagoo dadaalaya salaaddii buu naashnaashayaa oo qurxinayaa sujuudduu dheeraynayaa rukuucdii qiraa'aduu dheeraynayaa liish muxuu yeelayaa limaa yaraa wuxuu arka darteed oo min nadari innaasi ilayhi dadka fiirinaya wuxuu salaadda u qurxinayaa qolaa daawanaysaoo meesha fadhida talomo cuntuu ka rabaa ma shaxaab buu ka rabaa ma adduunyuu ka rabaa ma ammaan buu ka rabaa ayagaa daraaddood buu salaada u qurxinaya waa lagu fiirinaya hebel iyo hebel baa ku arka ayib fadalika shirku saraa'ir buu nabi sal lay slm shirku saraa'irka waa kaasuu rasuulku uri sal lay aslam imaam albayhaqi waa soo saaray sheekh albaanina wuxuu leeyahy waa xadiid xasana fii saxiixi tarkiib waa ku taxsiininaya marka wuxuu kutusaya ama shirku saraa'ir dheh ama shirku lasqar dheh waa istustuska waa istustuskana waxaa la yidhaahdaa in aad e, laba lababa wuu noqdaa daacada iyo wanaagga aad samaynayso marka horeba waxa kugu bixiyeed u samaynaysaba inuu yahay dan kalaad ka leedahay dan adduunyo ama magac baad ku dooni ama waxaad ku doonaysaa muxuu ahaayey xoolaad ku dooni ama ujeeddo kalaad ka leedahay ilaahay dartii kaama ah marna waxay noqotaa camalka ilaahay darsi baad u gashay markii hore dhexda markaad marayso yaa qalbigaagii shaydaan galayo markaasuu wuxuu ku geliyey inaad camalkii qurqurxisood naashnaashto ujeeddo aada leedahay oon ilaahay dartii ahayn darteed marna marka shirkiga ama istustusku waa daari oo camalkiibuu dhexda ka soo galaa salaadaad u istaagtay takbiirsateed tukanayso waxaad u tukanaysaa dana kalaad ka leedahay waa cibaado alle uu leeyahood cid kale u sarfisay markaa sooma shirki weyn buu markaa noqon bay leeyahy laakiin shirki yar wuxuu noqonayaa cibaadada markii hore ilaahay dartii baad u bilowday niyo wanaagsan baad ku bilowday dhexda markaad marayso baad qurqurxin iyo naashnaash gashay ujeeddo kale markaa aad ku leedahay ruux kalaa ku fiirinaya waa istusaysaa waa ismaqashiinaysaa markaasu wuxuu noqonayaa shirki asqar ay shirkiga asqarka ana ama ismaqashiinta ama istustuska camalka uu galo ayuu buriyaa salaadaas iyo cibaadadaa uu galay iyo sadaqadaa uu galay waxba kama jiro waa hadduu shirki yarya laakiin ruuxu diinta kaga bixi maayo hadduu shirki wen yahayna camalkiina waa burinayaa ruuxiina diinta waa ka saaraya shirki asqarana waxa loo yidhi macnaheedu maaha inuu dembi yar yahay shirki yar maba jiraba sidiisaba shirki waa wada dembi weyn laakiin asqar waxaa loogu magacaabay marka loo fiiriyo kan weynee diinta lagaga baxo kaa marka la garab dhigo buu mid yar u noqonaya laakiin si ahaantiisu waa dembi weyn si ahaantiisu waa dembi weyn saas daradeed baa xadiiskii xadiis qusigu wuxuu ahaa allah tabaaraka wa tacala wuxuu yihi ana aqna shurakaai can shirki wax la wadaago midka ka maarmaan ahay anugu ugu maarmid badan baan ahay ruuxii camal sameeyey oo cid kale ila wadaajiyey isagii camalkiisaba waa isaga tegayaabu alla yidhi tabaaraka watacala ilaahay ma aqbalo in addoommadiisa uu wax la wadaago cibaado kama dhaxayn karto alla iyo addoommadiisa adiga addoonkaas aada u samaysay eed isku tustusaysay eed ismaqashiinaysay wax kaga raadso haddaad ka heshiiyo haddaad ka weydaba bas laakiin xagga alle waxaan ciqaab ahayn aa ku talagelin soo midda keentay maaha in dadka eh, naarta geli doona ay ugu horreeyaan saddex ruux caalim iyo mujaahid iyo nin deeqsi ah saddexdaasaa naarta ugu horreyn doona saddexdooduba camalkooda daahirkiisa markaad fiiriso waa fiican oo jihaad maxaa ka fiican oo cilmi maxaa ka fiican oo deeqsinimo iyo gacan furan maxaa ka fiican xaggee wax ka hallaabeen marka niyadaa ka wada hadalaysneed kana cilmiga niyadaa ka qaribnayd marka waxaa la doonayaa inuu ruuxu niyadiisa khaalis ka dhigo camalkiisana ilahay dartii u sameeyo saas weeyaan qur-aankuna waa ka tilmaamayo fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun aladiina hum yuraa'uuna wayamnacuuna almaacuun halaag ah, iyo ciqaab bay leeyihin waa dadka istustuska wax u samaynaya saasuu qur-aanku noo sheegay munaafiqiintana waa lagu tilmaamay munaafiqiinta alla tabaaraka wa markuu tilmaamayey yuraa-uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan baa layidhi dadka istusaan ilaahayna ma xusaan wax yar mooye marka waa sifaatu ahli nifaaq waaye ruuxa muminka marka waxaa lagu dadaalayaa qalbigiisaa la doonaya saas dara waxay dhihi jireen inta aan niyadannada ku dadaalnay shay aan ku dadaalnay maba jira niyadaasi inaysan meel kale kula aadin saas way macana oo ilahay raali geliy oo janno ka raadso oo adduunyada aadan iltifaadin iyo waxeed saasaa la doonay inta badan hadda salaada iyo uma badnaa laakiin waayahan dambe waxay aada ugu badan tahay waxaa la yidhaahdo sadaqaadka la bixiyo oo weliba goobaha caamkee laysugu yimaado laga bixiyo oo madaxda iyo muxuu ahaay dadka magaca leh ay isugu yimaadaan dad badan oo tujaarka ka mid ah meeshaa xoolaha uu ku dhiibayo in badan niyadooda iyo qasadkooda khaalis ma ah khaalis ma ah meeshaasoo kale marka waxbaa kuu dhuuman kara saas daraaddeed ba aada waxaa loo ammaanay qarinta sadaqada ilaa aynan midigta bidixdaadu ogaanin midigtaadu waxay bixinayso leanna markaa waxay aada uga fog tahay riyaaga sooma ismaqashiinta marbaa baa sadaqada in kor loo bixiyo ay fiican taho in tubdu sadaqaati fa nicimmaa hii waa ka qur-aanku tilmaamay waa marka lagugu dayanayo khayrka marka dad kale kugu raacayaanood ood rabto in lagaaga daydo waa la muujiyaa inta kalese wuxuu ku khayr badan yahay inaad qariso ood adiga ilahay isla ogtihin ayib وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري آية المنافق منافق على alaau waa saddex idaa goortii xaddaa uu sheekaynayo kadaba been buu sheegaa wa idaa goortii wacada uu yaboohana akhlafa wuu guub yeelaa yacni yaboohiisii ma fuliye wuu buriyaa waayo ayib wa idaa goortii u'tumina la aaminana khaana waa khayaanaa dii la aamino wax lagu aamino sir lagu aamino xoolo lagu aamino waa khayaanaa oo ma ilaaliyo muttafaqun caleyhi bukhari muslim baa soo saaray walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaariiyo muslim min xadiidi cabdillaahi bni cumara xadiidka cabdullahi bni cumar xaggiisa xaaluu ka ahaaday wa idaa goortii khaasama uu doodayana fajara faajirnimuu ku kacaa faajirnimuu sameeyaayo dembi iyo xadgudub buu ku kacaa isma ilaaliyo markuu khusuumo sameeyo dadka isqabtaan oo uu dood iyo muran galo fujuur buu ku kacaa xadiidka cabdullaahi bni cumar markuu yahay bukhaari muslim ay soo saareen lafdigiisu waxa weeye arbacun man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisan afar arrimood ruuxii dhexdiisa ay ahaadaan wuxuu ahaanayaa munaafiq badhaxla munaafiq saafi ah oo munaafiqnimadiisu ay saafi taho wax barxaya jirin ayuu noqonayaa waman kaanat fiihi khallatun minhunna kaanat fiihi khallatun min nifaaq xataa yadacha afartaasi mid ka mida ruuxay dhexdiisa tahayna arrin munaafaqnimaa dhexdiisa ah ilaa uu ka tago mid ka mid haddaad ku sugan tahay labo hadday afartaba ku wada sugan tahayna munaafiq khaalisaa tahay oo macayin marka kuwaa lasoo soo sheegay marka idaa xadaa kadaba markuu sheekaynayo been buu sheegaa taas waa yani runta kuma dadaale markuu sheekaynayo been buu ku sheekeeyaa waxaan jirin buu dadka uu uu sheegaa dan buu ka leeyahay ama majliskaa laga yaabaa yaabaaye fadhiga yuu yuu yuu yuu muxuu ahaay ku qancinaya ama dadku kaga qoslinaya ama majliska ama majlis hasaawo iyo sheeke iyo maaweelo u baahano muxuu ahaay qaybtiisuu ka geysanaya wax ku xambaaray wuxuu dooni ha noqdo laakiin markuu sheekeynayo been buu ku sheekeeya waa qodob qodobka labaadi waxa weeye idaa caahada hadar ballan hadduu galana ballantii waa jebiyaa waa ka baxaa ballantama ilaaliyo ayib wa idaa wacada akhlaf markuu yaboohana yaboohiisa ma fuliyo waxbuu yaboohaa dadka waxbuu sheegaa waxbaan ku siin buu yidhaahdaa ballan buu u dhigaa kulli waa jebiyaa meel loogu soo hagaaga ma leh waidaa khaasama fajar halkaassaas ku imaanaysa marka tawda waidaa khaasama fajar waxaa laga wadaa markay dadka isqabsadaan cadaaladdu ka baxaa oo fujuur iyo dembigu ku kaca afkiisa iyo adinkiisa iyo dhaqanxumadiisa iyo wahaakada xadiisku marka wuxuu faa-iideynayaa arrimaha la sheegay munaafiqnimo inay tahay nifaaqu waa labo annifaaqu alictiqaadi iyo nifaaqu alcamali baa la yidhahdaa nifaaqa ictiqaadiga waxa weeye ruuxu inuu gaalnimo qalbiga ku qarsado gaalnimo inuu qalbiga ku qarsado xubnaha iyo korkaa korena islaamnimo ka muujisto waa ka wuu tukanahayaa sakadii waa bixinayaa waa soo xajinayaa marmar jihaadka waa aadahayaa laakiin qalbigiisa waxaa ku jirta gaalnimo waxaanoo dhan wax uu rumaysan yahay ma aha laakiin ama baqayaa naf iyo xooluu ku ilaashanayaa dan kaluu ka leeyahay kaasi waa munaafiqnimada ictiqaadiga ah waana gaalnima taas adduunka intuu joogo axkaamtaas daahirka lagula dhaqmiyo dee qalbigiisa ma ogin laakiin ilaahay agtiisa gaal buu ka yahay kaas bal gaalada isagaaba ka cadaab adag ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar nimanka la yidhi wa nifaaqa ictiqaadiga way marka ayib nifaaqna waa nifaaq camaliyaho ruuxu isagoo qalbigiisa mu'minka ah oo iimaan iyo islaamnima ku jirto daacad ah bu wuxuu ku kacayaa dhaqankii munaafiqiinta lagu yaqaanay qaar ka mid a ah. marka munaafiq camaliya waay dhaqankiisaa dhaqankii munaafiqiinta ah laakiin nifaaqii gaalnimada ahaa ma aha arrimahan marka xadiista lagu sheegaya xadiista lagu sheegayo waa nifaaqa camaliga ah waa nifaaqa camaliga ah oo beentu waa munaafiqnimo camali ah ballantoo laga baxo waa munaafiqnimo camali ah iyagoo haagoodan fulinin waa munaafiqnimo camali ah markaad dad isqabsataan ood cadaaladda ka fogaato ood fujuurnimo ku kacdo waa munaafiqnimo camali ah hadday afartu isugu kaa tagaanna munaafiqnimadaadu markaa waa iska sii caddahay haddii mid ka mida ay kugu sugan tahayna mid munaafiqnimoa khaslo iyo xaalad munaafiqnimoa ku haysato markaa sidaa wey macnaha xadiiska macnahaas laga wadaa jamaahiiru ahlilcilmina waxay leeyihiin nifaaqii gaalnimada aha maaha leanna waxaa sugan arrimahan ma keenaan gaalnimo ma keenaan arrimahan gaalnimo ma keenaan allahuma ruuxu inuu xalaashado mooye hadduu xalaashado marka waa kufri iska cabdi waay leanno dhammaantood muxuu ahaaye maxaasin alakhlaaq waxaan dhihi laha masaawi alakhlaaq oo shareecadu diiday waaye waana waxyaala cid walba ogsoon tahay taqriiban ayib وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري سباب المسلم muslimiga caydiis fusuuqun waa taaca ka bax ilaahay taacadiisiiyood ka baxday waay khuruujun can itaaca wa qitaaluhu la dagaalamidiisuna kufrun waa kufri mutafaqun calayhu buhaari muslim waa soo saaray yacni muslimka oo la caayo oo lala caytamo faasiqnimay keentaa faasiqnimay keentaayo yacni waa dembi weyn inaad muslim ka caydo ood xaqdarro ku caydo ood wax ka sheegto ood durto waa dembi weyn dembigaa weynna wuxuu keenayaa inaad daacadii ka baxdood fiski u baxdood faasiq noqoto taasi waa cayda afka markaad ka caydo aflagaadayso ayib muslimkaasi caydiisu ay faasiqnimada keenayso ma muslimi oo dhan dhanba mise waa muslimka daahirkiisa aan fisqiga muujisanin khilaaf baa ku jira culimada qaarkood waxay leeyihin muslimka faasiqa ah fisqigiisuna bannaanka yaallo caanka uu ku yahay fisqiga kaa wax ka sheegiddiisu fisqi inuu ruuxu daacadii ilaahay ka baxay ma keento oo way bannaantahay bay qaarkood qabaan u tegi doonaa qaarna waxay leeyihiin muslim baa la cabire ama faasiq ha ahaado ama muslim daa'ica ha noqdo caydiisi iyo aflagaadadiisu arrin fisqi keenayso weeyaanoo ma bannaana halkaas istaagaya wa qitaaluhu kufrun qitaaluhu la dagaalankiisuna waa kufrun kufrigaasi isagana waxaa laga wadaa waa dhaqankii gaalada waa dhaqankii gaalada waana dembi weyn laakiin waa kufrun duuna kufrinoo gaalnimadii diinta lagaga baxayay ma ah leanna shareecada qur-aanka iyo sunnadu mar baa la isticmaalaa kufriga oo loo isticmaalaa kufriga diinta lagaga baxo mar kalena kufrigaa la isticmaalaa waxaana loo isticmaalaa dembi weyn oo gaalnimada ka sokeeya oon gaalnimo gaadhsiisnayn dumarkaoo kaleeto waa kii nebigu kulaa laha sal alay wasalam markay ku yidhaahdeen maxaa naarta ugu badannay waa kii nebigu uri sal lay waslam takfurna allacna wa takfurna alcashiira Ah, lacnadii aflagaadadana waad badisaan sawjkiinana waad ku kufridaan ma kufriga diinta lagaga baxayaa may ixsaankiisaad yaad inkirtaan waa soo ma mar kufri baa lagu ilaaqay marka inaad ruuxa muslimka ah la dagaalankiisa haddaadan xalaashanin aan diinta lagaga baxaynin madhab ahlusunna waljamaaca waay qur-aankaana ku tusaya aniga inay dembi tahay waan arkaa inaan khaldanahayna waa ii muuqataa nafya shaydaan baa i wada qabyaalad baa i wada laakiin waan ogahay inay saxsanayn oo shareecadu khalad ku tahay waa dagaalamaya dagaal baad ku jirtaa baail muslim baad la dagaalamaysaa gaaloobi maysid laakiin dembi weyn baad ku jirtaa saxiix lanna qur-aanka rabbi wuxuu yihi tabaaraka wa tacala wain aaifataani min almu'miniina iqtataluu so-aalama dhih hadday laba kooxood dagaalamaan oo mu'miniina baa la yidhi ayagoo dagaalamaya haddana maxaa la yidhi ya ayagoo dagaalamayaa la yidhi haddana waa mu'miniin marka iyadoo mayna gaaloobin sooma mayna gaaloobin bal isagoo dilay ruux mu'mina ah, baa haddana qur-aanku sheegay inuu weli mu'min yahay kaa wax dilay laftiisu inuusan gaaloobin ilan dagaalka iyo dilku waa kale yahay oo qur-aanka marka rabbi yidhi tabaaraka watacaala faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruufi wa adaa'un ilayhi biixsaan faman cufiya lahu min akhiihi qaatilkii wax dilay iyo kii uu dilay baa layidhi waa walaalo walaalnimadaasi waa walaalnimada iimaanka sooma yani weli baaqi buu ku yahay iimaankii islaamnimadiibuu baaqi ku yahay kii qaatilka ahaa ee xaqdarra wax ku dilay macnahaasi marka waa macnaha ahlusunna waljamaaca oo dunuubtan wixii nusuustu ku tustay inay gaalnimo diinta lagaga bax ay keenaysa mooye wixii kaleeta ee kufri lagu itlaaqo kufrigaasi waxaa laga wadaa kufrun duuna kufrin oo ah kii aan diinta lagaga baxaynin laakiin dembi weyn ah waa ka nebigu uri sal ly wasalam saxaabadiisa markuu la hadlayay laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin gadaashay markaan anigu tago kadib kufaar ha u noqonina ha noqonina kufaar qaarkiin qaarka kale aada qoorta ka jaraysaan ood islaynaysaan marka waa camalul kufaar waa dhaqan gaalo maxaa yeele ruuxa muuminka iimaankiisu dhammaystiran yahay kuma dhiirado inuu walaalkii dilo inuu la dagaalamana kuma dhiirado laakiin iimaankii oo nusqaamay baa wuxuu keenaa inaad disho ama la dagaalanto halkaasay marka ka imaanaysaa wa qitaaluhu kufrun la dagaalankiisuna waa kufriyo waa dabdi weyno gaalnimada u eg ama dhaqan gaalo wey وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إياكم والظن إذنك يوحى نوكل الدقاء يا ملها الظن وحى لقوة وتهمدا idinkiiyo tuhmadaan idinkala digaya dadka inaad tuhunto odoon wax caddayna inaad dadka xumaan ku tuhunto waxaa yeele fa ina adanna tuhmadu akdabu lxadiidi war iyo sheeko midda ugu been badan waay ayib fa ina adanna ayilmadnuuna waay shayga aada malaysay eedan hubin ma hubtid laakiin waad tuhunsan tahay warka ugu been badan waay warka ugu been badan muttafaqun calayhi bukhari muslim baa soo saaray laanna been maxaa la yidhahdaa been waxaa la yidhaahdaa waaqica wixii khilaafsan oo dhan been baa la yidhahdaa marka waxaadan hubin oo ruux muslima aad ku tuhunsan tahay ma hubtid waa wax waaqica khilaafsan wa waana beenta rasmiga taas weyaan macna saasuu nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aanka waa ka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa ijtanibuu kaiiran min adanni ina bacda adanni ismun in badan oo tuhmada ka mida ka fogaada maxaa yeelay tuhmada qaarkeed ama malaha qaarkii waa dembi maxaa loo yidhi kaiiran qaar malaha ka mid ah ayaan dembi ahayn ina bacda adanni baa la yidhi ismun malaha qaarkii ismi ma ah ficlan saas waa malaha qaarkii ismi maaha qaar shareecadu ogoshahay baa jira marka waxaa la diidan yahay oo xadiidkan iyo aayaddii ay ka warramayaan ee tuhmada ku wajahan ama ku saabsan ruuxa muslimka ah masalan xoolihiisay ku saabsan tahay cirdigiisay ku saabsan tahay diintiisay ku saabsan tahay waxbaad ismoodsiisay waad tuhuntay ruuxan wuu sinaystay waxbuu xaday waxbuu dilay waxbuu kharibay bidcuu ku dhacay diintiisii baa dhaawacantay waxbaa iska tuhumtay caddaynna ma haysa tuhmadaasi inaad saa ku qaadato ma bannaana ilaa aada caddaynteeda hesho maxaa yeelay ruuxa muslimka asal waxaa u ah assalaama asal waxaa u ah inuu fayow yahay oo diintiisu fayowdahay oo cirdigiisu fayowya oo caqiidadiisu fayowdahay saasa asal ah asalkaa markaan ka baxayno mala kagama baxayna waa inaan yaqiin helno saas markay ugu yar tahay danni haalib ah oo qaraa-intiisa iyo adiladiisa wata waa inaan helno haddaan weyno soo maaha waa inaan ku baaqi ahaano yaqiintii asalka ahayd oo ruuxa muminka baraa'atu dimma asal u ah salaamana asal u ah sidaas daraaddeed tuhamkaa lama ogola waan tuhmay lama ogola haddaad tuhumtay ood ka maarmi weyday xataa xadiis baa nebiga ka sugan sal alay wasalam dhahaya oo xasan ah idaa danantum falaa tuxaqiquu hadday tuhma idin gasho waxba ha xaqiijininoo ha sii dabagelina waxay waafaqsantahay aayadda qur-aanka ina bacda danni ismun markii maxaa laga dambaysiyey walaa tajassasuu haisdabagelina way macna ceebihiinna ha raacraacina ah inaad tidhahdo waan hubsanayaa hebel waxaa lagu sheegay inuu waayahan meelaha guryaha wax ku hayshaysteen ah, meelaha dumarku u dhul jiifeeyaa waayahan meelahana lagu sheegay saas daraadeed waan xaqiijinahaya yaa kuu dirsaday yaa xaqiiji buyr adiga xataa haddaad ogaatoy banaanka usoo soo baxdo baabaqari lagu yidhi sooma somaynaan soo marin man satara musliman satarahu llahu sooma haddayna banaankaba usoo bixin waan xaqiijinaya waan raarraadinaya oo yaan kuu dirsado walaa tutasasuu faraha ka qaad wuxuu banaanka ula soo baxo ruux meesheeda waay laakiin wixii u qarsoon lama raadiyo cuyuubta lama raraaco cuyuubta lama raacraaco tuhmadaadana looma qaato inay saxto tuhmada tuur saas wey macana haddii laguu keenana haddii laguu keeno arrintuna xaqiijin ayna ka maarmaynin intaadan rumaysanin xaqiiji يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بان آه. تبينوا اسكوبية قواعد ما أنت اللنطي بكمت وحتى اسكوبة بعث عامده خاصة إيه طلبة العلم علماء نحن اللنصن بكمت آه. نبي صلى الله عليه وسلم مركي قصدي إفكي وبين أبورة كل عمل سوى قرم نيثان فنورة كل عمل عايشة لغو بين أبورته ومنافقين توركي مجالة الجليل oo dad badan oo muslimiinta ka mid ahayoo niyad fiicnaayo iimaan lahaa arrintii ku kadsoomeen oo suuqii aad ay u gashay magaaladii bil kaamila ku dhowaad nebigu sal alay aslam arrintii uu yani wax weyaan uu ku dhibaatooda ku rafaaday waa ka qur-aanku soo tegey aad loo canaantay saxaabada ridwaanullah calayhim aayaadka fii suurati nuur laga bilaabo ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum laga bilaabo ilaa dhowr iyo toban aayadood oo halkaa ka bilowdaa qisadaa keliya kusoo degtay dhacdadaa keliya saxaabada la leeyahay qaabkaad ula mucaamalooteen dhacdada sax ma aha la leeyahay ah, waxaa ka mid ah aayaadkii lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra wa qaaluu hada ifkun mubiin ah, markaad maqasheen maxaad u malayn weydeen khayr maxaad u malayn weydeen gurigii nebiga iyo xaaskiisii inaad xumaan u malaysaan warkuba markuu ku soo gaadhay cidda uu kaa soo gaadhay waa cid noocee ah soo gurigii nebiga maa inaad khayr malaysaan bay ahaad baa layidhi ah, inaad arrinta noocaas oo kaleeta laydin laydin geliyo ood rumaysaan maba ahayn ood markaa tidhaahdaan aleelahay tan waa been abuurad iskaca waa been abuurad iskaca saa inaad tidhahdaan bay ahay markaasaa lasii waday lasii waday lasii waday aadaab fara badan iyo axkaam badan baa meeshaas marka laga dhaliyay saas man khaasatan ruuxa muslimka hadduu yahay ruux caan ku ah wanaagga warka laga soo sheego markaba lama qaato shuhradiisii iyo khayrkii iyo wanaagguu ku caanbaxay ayaa lagu sugnaadaa iskaba dhaaf isaga ruuxa muslimka caadiga ah xataa kelimo walaalkaa ka soo baxdayna inta aad wanaag u heli karto iyo ficil uu sameeyey intaad meel wanaagsan u heli karto meel xun saarin meel wanaagsan baad ku fasiri kartaa tafsiir wanaagsan baad u saari kartaa macno fiican baad u qaadan kartaa halkaa saar laakiin fahamkan durba aad meel xun ula degdegayso taasaa la diiday malaxumadaasi marka joojiya ayuu alla ayuu rasuulku yani xadiiska iyo qur-aanka aayaadka qur-aanka iyo axaadiista ina faraysa wa can caaqil bni yasaari radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu rasuula sal lla alay wasalam yaquul isagoo leh maa min cabdin addoon ma jiro oo yastarciihi illaahu alle uu uu uga dhigayo raaci uga dhigayo uu ilaaliye uga dhigayo raciyatan raciyad kaasoo yamuutu dhimanaya istircaaga waxaa la yidhaahdaa in lagu raaciyo in lagu raaciyo ilaaliye lagaaga dhigo mas-uuliyaddiisa laguu dhiibo raciyatan raciyad oo yamuutu dhimanaya yowma maalinka yamuutu uu dhimanayo walxaal huwa isagu kaashin uu yahay mid muxuu ahaayey kish ku sameeyey kaashin ah, isagoo khadeecay oo khayaanay dhimanaya ma jiro liraciyati raciyadiisii khayaanay ilaa haddii uu jiro xarama xarama allahu alla wuxuu ka xarimay caleyhi korkiisa aljannata jannadii uu ka xarimay maa min cabdin addoon ma jiro oo yastarciihi llahu alla u xifdin dhiibayo ama uu mas-uul uga dhigayo raciyatan raciyad kaasoo yamuuti dhimanaya yowma yamuutu maalinta uu dhimanayo geeridiisu timaado wahuwa kaashin isagoo khayaanay oo khadeecay liraciyatihi raciyadiisii ilaa haddii uu jiro xarama allahu calayhi ljannata jannadu alla ka xarimay tabaaraka wa tacala muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray yani wuxuu kutusi xabiibku sabab buu lahayo nin la yidhaahdo cubaydullaahi ibnu ziyaad ayaa wuxuu soo booqday macqil ibnu yasaar almusani oo saxaabigaas xadiiska warinaya isagoo xanuunsanayo xanuunkuu ku dhiman doono xanuunsanaya ayuu soo booqday markaasaa macqil wuxuu ku yidhi inii muxadiuka xadiian samictuhu min rasuuli illahi sal lay aslam waxaan kuu sheegayaa niyow xadiis aan nebiga ka maqlay low calimtu ana lii xayaatan maa xadatuka haddaan ogahay inay nololi ii laabantoon sii noolaanayana kuuma sheegan buuri cubaydlahi bni ziyaadkana wuxuu raggii madaxda ay dhibka badnaa buu ahaa maanta waxaa ii muuqata inay noloshaydii ay ugu dambaysoon socdo haddaan isleeya waqtiun baa kuu laabanna kuuma sheegeen laakiin iga dhegaysa buuri markaasuu xadiidkan u sheegay ma jiro nin madax oo raciyad ilaahay u dhiibay oo dhimanaya asagoo qish ku sameeyey qishkaas waxaa laga wadaa in uu xuquuqdooda gudan waayo xoolahoodii buu xaqdarro ku ku qaatay dhiiggiibuu xaqdarro ku daadiyey cirdigoodabuu intihaag ku sameeyey wixii ay ku lahaayeen buu ka ceshadoo siinin cadaaladdiibuu ka tegey diintoodii buusan barin xuduuddii buusan oogin mufsidiintii mujtamaca waxyeelahaya buusan ka qabanin cadowgoodii bannaankuusan ka celinin cid aan mudnayn buu taladii u dhiibay kullu daalika waa kishwa isagoo sidaasa hadduu dhinto janno kaasi xaaraan bay ka tahay janno haddii waayo xaggee u aadi soo cadaabuu geli maayo janna ninkay xaaraam ka tahay cadaab buu geli madaxnimadu marka caadi maaha xadiisku wuxuu ku saabsan yahay waxaa la yidhahda a'immatul ljawrka madaxda ummadda madaxda u ah xataa meel yarba madax ka ahaw haddana cadaalad darrada iyo diin xumada dadka ku maamulaya kuwaas waxaan sahlanayn baa ilahay agtiisa u yahay وعن عائشة رضي الله عنها قال وحيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري اللهم الله يو من ولي روحي توليه min amri ummatii ummadayda arrinkeeda shay-an wuxuun ka tawaliya wuxuun arrimaha ummadayda ka mida ruuxii qabta haba yaraatee oo mas-uul ka noqda oo fashaqa dhiba calayhim korkooda dhiba fashquq allow dhib calayhi korkiisa ah. akhrajahu muslimu muslim baa wariyey wuxuun arrimaha ummadayda ka mida ruuxii mas-uul ka noqdo oo qabta oo ummadayda dhiba ilaahu dhib buu nabigu yiri salawatu rabbi wasalaamu calayh yani waa la habaaray ayib xadiidku tamaam buu leeyahay dhamaystir buu leeyahay oo dhamaystirkiisu waxa weeye waman waliya min mri ummati shay-an farafaqa bihim farfuq bihi ilaahuw arrimaha ummaddayda wuxuun ka mida ninkii qabta oo ummaddayda u dhimriya oo u naxariista oo u tura ilaahuna adiguna kaa u dhimri oo u naxariis saasman marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa ruuxa ummadda masaalixdeeda iyo danaheeda wuxuun taladeeda intuu hayo u dadaala oo ka shaqeeya oo u soo jeeda oo u rafaada oo inta tabartiisaa ku bixiya ummadda iyada ah waa ducaysan yahay waa halkaa soo tilmaanayo waa imaam caadil ah meel sare buuna ilaahay tabaaraka wa tacala maalinta qiyaamada geyn doonaa almuqsituuna calaa manaabira min nuur dadka cadaaladda sameeye dadka ay xukumaan cadaaladda u sameeya waxay saaran yihiin maalinta qiyaamada ah minbaro sare oo nuur ah markaasaa waxaa kamanaya shuhadadii iyo sidiiqiintii iyo dadkii ugu fiicnaa dadka baa kamanaya waxay leeyihin war meeshaas dadka meeshaa gaadhay waa la kamanaya maxaa lagu kamanaya cadaaladii ay dhulka ku maamuleen waay qoladaas marka waa ducaysan ducaysany cagsigooduna waa habaaranya kii ummadda dhiba oo rafaadiya xoolaheeda qaata jawr ku maamula gaalo u soo kaxaysta dhulkeeda khariba diinteeda khariba kaasi waa habaaranya ilaahay ha dhiba kaas xaggee laga geli marka la dhibayo waa dhici kartaa maalmo xoogaa kursiga in loo daayo waxoogaa xoola ana la siiyo laakiin intaasi cuquubadii inbaa lagu sii badinayaae naxariis ma aha saas way macana diintii baa laga fogeyn khayrkii baa laga fogeyn meel xun baa loo loo kaxayn ilaa uu khaatumo xumo ku dhinto intaas cuquubo ka weynna maba jirtaba cuquubo ka weyn in diinta lagaa galo ma jirto marka ma sahlana radiallahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lah sal ly artala uu dagaalamo axadukum midkiin oo uu la dagaalamayo ruux walaalkii walaalkiioo muslima falyajtanib ha ka fogaado alwajha wejiga ha ka fogaado muttafaqun caleyh buhaari muslim baa wariyey lafdiga muslim wuxuu ahaa idaa qaatala axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkii la dagaalamayo dagaalun baa idin dhex maray shaydaan baa isku fiindiri manta dagaal baa idin dhex maray ama meehee ilmahaagaad edbinaysaa ruux baad ciqaabaysaa a tacsiir baad samaynaysaa wejiga ka fogaada buu nabi sal ly slm ruuxa wejiga nabar ha kaga dhufane maxaa yeelay xadiisku dhammaystir buu leeyahayo nebigu wuxuu ku fa ina allaha khalaqa aadama calaa suuratihi ilaahay aadam buu abuurayo suuradiisu ku abuuray damiirkaasi meeshuu u noqonayo khilaaf baa ku jira bayna culamaai salaf marka wejigu waa meel aada u jilicsan waa jilicsan yahay jidhka maxaasintiisa iyo xubnihii ugu ugu muhiimsanaana wejigay ku yaallaan ayib ibni aadamka dareenkiisa wuxuu dareenka ku qaato xubnaha uu dareenka ku qaato jidhkiisa ugu qaalisanna wejigay ku yaallaan waana meesha uu wax ku waajibo ceebta nabarka gaadha iyo ceebta wejiga gaadhana ma qarsoonto jidhka intiisa kale way qarsoontaa asbaab fara badan baa marka keenayso wejiga goobta sharafta ruuxa wax lagama gaadhsiiyo haddii laga maarmi waayo ama dagaal uu ku qabsado ama muxuu ahaayey aadba tacsiir iyo edbin meelaha kale ka garca meelaha kale wax kaga dhuf ah, ama adigu daalim ahow ama madluum ahow ayib يعني ذنبك وكسي وين روحه markaad wajiga ku dhufato وعن رضي الله عنه أن الرجل نبا قال يا رسول الله رسول الله أوصني إي دردارا dardaaran isii waxaan ku kaaftoomo ii dardaaran nabigu wuxu sal lay waslam qaala wuxuu hi rasuulku laa taqdabha cadhoonin cadhoiskaga faraddada wuu ku celceliyey nebigu miraaran marar buu ku celceliyey dhowr goor buu ku celceliyey radadadaasi waa nebiga faraddada waa ku celceliyey nebigu miraaran marar buu ku celceliyey dhowr goor laa taqdabta wa qaala wuxuuna yidhi laa taqdabha cadhoonin akhrajahu lbukhaariy baa weriye ama macnaha saasaa laga wadaa laa taqdab laa taqdab laa taqdab buu ku yidhi ha cadhoonin ha cadhoonin ha cadhoonin akhrajahu lbukhaari ayib waa soo marnay cadhadii wixii ku saabsan ha cadhoonin waxaa laga wadaa laba arrimood asbaabta cadhada ku keenaysa ka fogow haddii inkees aada cadhootana cadhada waxaa ka dhalanaya iska xakameeyo iska celi haddaad cadhootana is-xakamee oo isqabo afkaaga adinkaaga xakamee intaadan cadhooninna waxyaalaha cadhada keenaya ka fogow laakiin cadhada lafteedu wax bini aadamku uu iska celin kara maaha sabab sababkeenaa jirta keenaa jirta aduu hadda iska fadhiya hadduuna intuu gadaal kaaga yimaado hal feer kugu dhufto soo iska cadhoon mayse ma iscelin kartid cadho waad cadhoon laakiin maxaa laga wadaa inta aad sababteeda ka warwareegi kartana ka warwareeg hadday kugu timaadood cadhootana cadho waabad cadhoone laakiin wixii ka dhalan lahaa iska celi labadaasaad samayn karta ama cadhada laf ahaanteeda hadday sababteed u timaado iskama celin karti waa sida gaajada iyo oonka iyo cadhada iyo waa sifaat bini aadamku usan iska celin karin waay shaaricu marka kama hadlayo cadhada lafteedee musababka cadhada ka dhalanaya way wuxuu dadka ka reebayo afkaaga waxaa samaynin adinkaana waxaa samaynin isxakame isceli wey maana xadiiskan soo marnayo laysa shadiidu bisurca waa kii macnaha kaga soo hadallay waay وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت waxay tihi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yihi ina rijaalan rag oo yatakhawaduuna dhex gelaya fii maali illaahi ilaahay maalkiisa bikayri xaqin xaq darro ku dhex gelaya falahum waxaa u sugnaaday annaaru naar baa u sugnaatay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yatakhawaduuna way iska muquuranayaanoo way iska dhexgelayaan xaqdarr ay ku dhexgelayaan ilaahay maalkiisa naar bay leeyihin akhrajahu lbukhaariy baa weriye fii maali illaahidaasi waxaa laga wadaa culimmada qaarna waxay leeyihin xoolo oo dhan ruuxii xaqdarro ku qaata iyo dariiqaan saxsanayn baa soo gelaya qaarna waxay deen fii maalilaahida waxaa laga wadaa xoolaha e, caamka ah e, dadweynaha xoolaha sakada ku yimid sadaqaadka ku yimid dowladda soo galay e, bangiga ku jira baytulmaalka ku jira loogu talagalay in mujtamaca loogu adeego maalullaahi waa kaas maalullaah waa xoolo alla leeya awqaaftii baa ka mid a xoolaha noocaasa marka alle tabaaraka wa tacaala meel uu jideeyey baa jirta in lagu bixiyo sakadoo kale sideed qaybood baa loo qaybiyey sadaqaadka dad baa la siiyey wahaakadaa fayga gaaladu ka cararto meel baa loogu talagalay haniimada meel baa loogu talagalay maalka ilaahay meeshii loogu talagalay meelaan ahayn haddaad u qaado ood iska dhex gashtood ku danaysato naar baad leedahay saas maana marka maalulahida taas wey waa kan soomaalidu hadda u kala tartamaysa wa nin walba wuxuu raadinayaa hadduu dowlad ka qayb gelayo inuu dowladda ka qabto wasaaradda ugu muhiimsan ee ugu dhacdhac badan ee xoolaha ugu badan laga heli karo war wasaaradan xoolaha badan laga heli karo maxaa kuu geynaya wax kale maaha nin walba wuxuu rabaa maalmaha uu joogo inuu jeebka ka buuxsado reerkiisu xataa wasaaraddaasay la rabaan iyo kooxdiisu wasaaradda dhaqaalaha inta difaaca arrimaha dibadda eh, arrimaha gudaha oo maxaa dhacasha waa wasaaradaha miisaaniyadda ugu badan leh reer kale inuu ka dharjiyaa la rabaa isaguna ka dhargo waxa loo kale ordi ma taqaanaa waa xoolaha caamka ah ee ummaddu leedahay ee naar lagu gelayo waa laakiin su-aashu waxay tahay yaa naar dan kale waa adugu haddaan dhergo anugu oon adduunka ku dhergo naari ama ha timaado ama yaysan imaani waay mantiqeennu kaas waay mahalig aan sahlanin baa marka la gelaya akhrajahu lbukhaari baa weriy liannu miskiinka dhulka yaalla yaa xoolahan iskale xataa waatan hadda kasoo soo hadlayno markaad shilin ka mida isticmaasho wax ku cafin kara ma jiro afadali waxaa kuu dhaanta hebel oo taajiroo la yaqaano oo hal nin ah intaad u tagto xoolaha ka dhac u badhee hal ninoo la yaqaano wey barri isaga unbaa ku qabsan haddii ilaahay toobad ku waafajiyo intaad u timaado ad dhihi kartaa war walaal oo raalli ah waxana qaado wixbaa soo celiyey ama waad u soo celin ama cafi baad weydiisan laakiin nin dhowr milyan ama intaasoo milyan oo ruux xoolahoodii cunay ilahay baan kugu dhaariya yaa cafin doona kaas ma wax sahlan ba an abi darin radialahu canhu can nabi sal lay waslam nabigu wuxuu ka warin fii yarwiihi fii xadiis dhexdii oo yarwiihi uu warinayo nebigu can rabbihi rabbigii uu ka warinayo qaala wuxuu yidhi alle yaa cibaadii addoommadaydiio innii anigu xaramtu waan xarimay addulma dulmigii waan xarimay calaa nafsii naftayda korkeeda dulmi waan ka xarimay haddaan rabbigiin ahay weye oon allihiinna ahay naftayda dulmi waan ka xarimay buu alla leeyahay tabaaraka watacaala yacni inaan addoon dulmiyo wuxuusan la imaan dusha inaan ka saaro allah tabaaraka watacaala naftiisa waa ka xarimay wajacaltuu dulmigii waxaan ka dhigay baynakum dhexdiinnana muxaraman mid la xarimay baan ka dhigay dhexdiinna inaad isdulmidaanna mamnuuc la reebay oo la xarimay baan ka dhigay buu rabbi tabaaraka watacaala ee falaa tadaalamuu ha isdulminina akhrajahu muslim muslim baa wariyey yani mujtamaca waxaa la yidhahdaa sidiisaba hadday gaal gaalba ha ahaadee dhexdiisa hadday cadaaladi ka jirto gaalba ha ahaado mujtamacaasi waa jiri karaa dowladiisuna waa dhisnaan kartaa laakiin mujtamaca iyo dowladdu hadday islaamnimo sheeganayso dulmina ay ku dhaqmayso oo cadaaladi ayna ka jirin ma jiri karto qaacidada ay culimadu taqriirinayaan saas maana yani ina alxukuumata laa tabqa maca alulmi wain kaanat muslima wa tabqa maca alcadli wain kaanat kaafira saas maana ilaahay tabaaraka wa dulmiga aad buu u necab marka haddiiba dulmi dhaco cuquubadiisu saan sheegnayba way soo degdegi oo daahi mayso labadii dembiye wuxuu ka mid ahaa soo cuquubada loo soo dadejinayey aakharada ruuxa loogu kaydinayay baqiga iyo qatiicatu raxim waa soo maa sooma qaraabogoysnimada iyo dadka oo la gardaraysto lagu xadgudbo وعn abi hurayraa radi allahu canhu ana rasuul lahi sl lay waslam rasuulku qaala wuxuu yihi atadruuna ma garanaysaanoo ma ogtihiin malkiibatu xantu waxay tahay xan waxay tahay ma idin qeexan tahayo ma taqaanaan waay qaaluu waxay yidhahdeen allahu alle iyo warasuulu rasuulkiisa aclamu ogaansho badan allah iyo rasuulkiisaa yaqaana caadadooday ahayd ilaa wixii waa looga jawaabi rabaa qaala markaasaa nebigu wuxu yiri sal lla alay waslam dikruka weye alkiibatu xamtu dikruka sheegiddaada weye akhaaka walaalkaa aad ku sheegto bimaa yakrahu wuxuu kahanaya inaad ku sheegto waay waxuu dhibsanayo kahanayo san jeclayn inaad ku sheento sheegto xan taasaa la yidhaha ah, waa goorma waa markuu wax aad sheegayso ku sugan yahay wuuba yahayba sidaasuu yahay waa runtaa waa runtaa laakiin waa run aan fiicnayn qiila waxaa la yidhi afara'ayta bal ka waran in kaana hadduu ahaaday fii akhii walaalkay dhexdiisa maa aquulu waxaan leeyahay walaalkay waxaan ku sheegaya hadduu jiro oo uu sidaas ku sugan yahay ka waran qaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam in kaana hadduu yahay fiihi dhexdiisa maa taquulu waxaad leedahay hadduu dhexdiisa ay taho ku sugan yahay faqad iqtabtahu waad xamatay xantaa unbaaba la yidhaahdaa ah. war ma xamanahaye maxaan dhihi jirna ya ma xamanaye walbaan ku xariirahaya miya xanta shayga ruuxu marba hadduu dhibsanayo runba ha ahaatee waa xan wain lam yakun hadduusan ahayn buu nebigu sal lay slam fiihi dhexdiisa waxa aad sheegaysa hadduusan dhexdiisa ahaynna faqad bahadtahu markaasi waad ku been abuuratay oo baatil baad ku sheegtay akhraja waxaa soo saaray muslim muslim baa soo saaray buhtaanka waxaa la yidhahdaa waa baatilka baatilka weeyo xanta waa ka sii weyn ruuxa wixii markuu yahay ood sheegaysana oo uu dhibsanayana waa xan waa dembi weyn waxaa ka weyn muxuunan ahaynba markaad ku sheegayso marka waa been abuurado ma sahlana waana midda qur-aanku sheego waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bikayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ifman mubiina ah, kuwa dhibaya muminiinta ragga iyo mu'minaadka dumarka waxaynan kasbanin oo shaqaysaninna ku dhibaya waxay xambaarsadeen been abuurad iyo baail weyn been abuurad iyo dembi weyn bay xambaarsadeen bu alla tabaaraka watacaala saas weyaan xadiisku marka wuxuu kutusi xantu inaysan bannaanayn xantana uu ka sii weyn yahay ku been abuurashadu labadoodubana inay dunuub waawen yihiin waa laysla ogolyahay qur-aankaana rabbi tabaaraka watacaala xanta si gooni ugu sheegayo fadaacadeeda iyo foolxumadeeda ayuxibu axadukum an yakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuu waxaa laga dhigay walaalkaa oo meyd ah adoo baktigiisa walaalkaa oo meyd ah hilibkiisa adoo cunahayo oo kalaa laga dhigay yacni waa wax lagu dhiiran karin soo maha adigu walaalkaa oo hooyiya aabba idin wada dhaleen ama walaalkaa oo muslim ah oo meyd ah hilibkiisa intaad googoosato ma cuni karta ya soo kulama fool xuma walaalkaa oo muslim iska dhaafay gaal baadan hilibkiisa cuni karta soma marka adoo hilibkiisii cunayo kale ka dhigan ayib ficlan waa saas waxaa sugan xadiid xasanaho abubakar iyo cumar socodtay ahaayeen nabigay la socdeen sal alay slam ayagoo nabiga la socda nin baa marka adeega abaa la socday oo iyaga gacyaro u ahaayo oo u shaqaynaya ninkiibay marka labadoodii baa sheekaystay oo malaha waxay yidhahdeen war ninka xalay wuxuu seexday hurdadii guryaha la seexan jiray yani waxoogaa hurdo ruuxu markuu socoto yahay hurdadiisa iyo markuu gurigiisa joogo soo hurd laba hurdo ma kala ah war xalay ninkii wuxuu seexday hurdadii guryaha ah, hadhow markay soo kaceen oo ninkii soo kacay bay dirsadeenoo waxay yidhahdeen nebiga noogu tago waxaad tidhahdaa abubakar iyo cumar baana soo diray waxayna ku weydiisanayaa inaad usoo dhiibto iidaan waxay ku iidaantaan raashinka suugaan dhanaan madane markaasaa nbig wiilkii ninkii markuu nebigu yimi sal alay slam wuxuu ku yidhi kac ku noqo waxaad ku tidhaahdaa waad iidaamateen maxay tahay iidaankaad anigay weydiinaysaan jawaabaad waabaad iidaamateene warkiibuu u geeyey labadooda meeshii ka soo ordeen nebiga u yimaadeen sal la alay slam rasuulka ilaah iidaan noo soo dhiib baan ku nidhi waad iidaamateenna waadna tidhi xageen ka iidaamanay nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam walaalkiin hilibkiisii baad ku iidaamateen buu nebigu sal lay maxay ku yidhaahdeen war ninku xalay hurdadii guryaha la seexan jiray buu seexday soo kelimo aada u fudud maaha kelimo aada u fudud waayo waa nin hurdo weyn adoo yidhi oo kale waayo hurdo weynaa ah marka intaaba haddii hilib la cunay oo la iidaansay bal ka warrama marka waxaan ku jirnay wax sahlan ba wax sahlan ba lago meesha waa lagu baaba'ay waa la rugmaday saas macna bayna abuuran markay tahay iska badaa iyada warkeeda culimadu waxay yidhahdaan dhowr arrimood baa laga soo reebaa oo ruuxa wax laga sheegi karaa xaaladaha laga soo istisnowdaa xaalaadka waxaa ka mid a ah xaalatu tadallum hadduu ruuxu laga gardaran yahay oo uu ruuxii ka dacwoonayo wuu sheegi karaa wuxuu uga dacwoonay marka maxkamadda horteeda ama ciddii kaleba waxaa ka mid a ah maalan munkar baa meesha yaalla munkarkii adiga ma doorin kartid cid kula dooriso oo wax kaala qabata baad u sheegaysaa waa bannaanta lilmaslaxa waxaa ka mid a ah nin caalimaad u timid su-aal baad weydiinaysaa ruux bay kaala dhaxaysaa su-aashii baad u sharxaysaa si lagaaga jawaabo dhib markaas waxaa ka mid a ah maalan muslimiintii baad u naseexaynaysaa ruuxan bidcadiisa iyo xumaantiisa iyo maad uga digaysaa ruux baa ku yimid oo wuxuu ku warniyo ii naseexee ha reerkaasaan ka guursan rabaa bal iiga waran reer fiican ma yihi xoogaa dabeecad xumaad ku ogta u naseex waxaad tidhahda war maya reerka ha ka guursan gabadhaasaan guursanay waxoogaa aqoonna ood wiir leedahay ka waran baa way dabeecad xunta iska daadhe xan ma aha laakiin inaad kusii kalax tagta ma aha waxoogaa ishaaro oo ruuxani aad ku gaadhsiin karto ujeeddadii uun kaga gaabtoon nasiixa way markaa baabu nasiixa way waxaa gelaya jarxigii ruwaadda iyo mubtadicadu dadka looga diga iyo shuhuudda markay maxkamadda yimaadaan jarxintooda iyo waxyaala baa min baab adigu shay maslaxadiisu raajix noqotay yay xantiiyo wax ka sheegu u banaanadaa asalku laakiin waxa weeye waa inay xaaraan tahay ruuxa muslimkaa cirdigiisa wacanhu radi allahu canhu waxaa laga warinayaa abu hurayra qaala inuu yidhi qaala rasuulu lahi sal la alay slam rasuulku wuxuu yidhi ah, waxay ku jamciyaan arrimaha iyaga laba beyt waxay yidhahdaan addammu laysa bigiibatin fii sittatin mutadallimin wa mucarifin wa muxadirin walimudhirin fisqan wa mustaftin waman alaba alicaanata fi isaalati munkarin labadaa bayd bay ku kulmiyaan wa canhu radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul sal ly slm rasuulku wuxuu yihi laa taxaasaduu haysxasdina waan soo marnay xasadka walaa tanaajashuu ha kitaabu lbeyc baan kusoo marnay najshiga soo garan maysaan shayga naadada beeca naadada ah inaad soo dhex gasho ood lacagta ku siyaadiso adoon rabin inaad iibsato haddaad rabto inaad iibsato waa lagu ogolya beeca naadadae bannaanka yaalla tartankiisa gal ku dar ku dar ku dar ku dar ilaa aad qaadato waa lagu ogolya laakiin adoon rabin inaad gadato dadka lacagta ku kordhi un markii qiimo la gaadhaba waxaad kusii dari adiga ninka badeecada le waa wax idinka dhexeeyaan khayaanaad meeshay ku wadaa marka najsiga kaas waay ma banaano leanna nooc khayaana baa ku jira walaa tabaaqaduu haysu cadhooninoo haysnicina walaa tadaabaruu haysu daba jeedininoo ha kala hijiroonnina walaa yabic yuusan gadin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaarka kale iibkiisa korkiisa yuusan gadin walaalka ha fallisin ha isfallisin way macnaha ah, walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin walaalkaa shay uu kaaga horreeyo uu gadanayo ilaa uu isagu ka tago ha ka dabagelin saas way macnaha wa kuunuu waxaad ahaataan cibaadallaahi addoommadii ilaahay oo ikhwaanan walaalo ahaada walaalaha hal maxaa laga wadaa walaalnimadu waxanoo dhan bay diidaysaa walaalkaa waxbaa loo dooraa ee laakiin lama dhigo almuslimu muslimku akhulmuslimi muslimka kale walaalkii wey laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu hiiladiisa kama tago garabkiisa kama baxo khudlaanka waxa weeye hiilo uu kaa mudnaa oo cadowgiisa ama dad kaa gardaran inaad uga hiilisa ay ahayd inaad hiilada ka gaabiso ilaan xadiisku waa kii ah unsur akhaaka aaliman aw madluuman sooma haddii laga gardaran yahayna garab istaag hadduu gardaran yahayna gardarada ka qabo war halkaa iili laakiin inaad iska fiirsato maya walaa yakdulhu walaa yaxqiruhu ma xaqiro ma yaso ma daraabo walaalkii ma xaqiro leesh leanna maxaad kaga fiican tahay walaalka ilaahay baa tabaaraka wa tacala garan saad kale fadilantihin laakiin adiga inaad ama nasab ugu faanto ama xoolo ugu faanto ama caqli ugu faanto ama cilmi ugu faanto sidaas daraaddeedna aada u yasto maya laa yaxqiruhu ma xaqiro ayb attaqwa alla ka cabsigu haahunaa halkan weeya buu nabig sal lay aslam wayushiiru wuxuu tilmaamayaa nebigu ilaa sadrihi laabtiisuu tilmaamayaa alaaa maraatin saddex goor alla kacabsigu waa halkan waa qalbiga saas weeyo alla kacabsigu asalkiisu wuxuu galaa qalbiga sooma kadibna qalbigu markuu galo wuxuu saameeyaa xubnaha carabka lugaha gacmaha indhaha dhagaha laakiin marka hore xaggee asal u ah laabta asal u ah faagii xadiisku ahaa ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum iyo wa acmaalikum oo ka dhalatay saas wey maana marka attaqwa haa huna laabtawa kullu lmuslimi muslim kasta cala lmuslimi muslimka kale korkiisa maya bixasab imri'ine ruuxu waxaa ku filan min ashari sharka xaggiisa kaga filan an yaxqira inuu xaqiro akhaahu walaalkii almuslima ee muslimka ah dembi waxaa kugu filan haddaadan dembi kalaba samaynin walaalkaa inaad yastood xaqirtaa dembi kugu filan saas maanaa saas daraaddeed dadka in la xaqiraayo waa dulmi oo nasab lagu xaqiro oo deegaan lagu xaqiro oo midab lagu xaqiro oo madhab lagu xaqiraayo waa ulmi dhaqan jaahiliya dadku waxay ku kala fiican yihiin alla ka cabsiga ina akramakum cinda allahi atqaakum midabna ma aha xoolana ma aha makaana ijtimaaciya ma aha jagab ma aha nasab ma aha waxaa lagu kala fiican yahi alla ka cabsiga saas daraaddeed mubarir male sharci ah soomaalidu dadka ayasayso bar sharciya male kamana fiicnidin kama qiimo badnidin dhalashaydaan kaga qiimo badnayn alla kacabsiga iyo diin inaad kaga fiicnaataan mooye wax kalood kaga fiicantiin ma jiro mid waxaa lagu leeyahay kabuhu tolaa oo hadduu kabuhu tolo shaqo fiican ya kabuhu tola waa la yasay waxaa lagu leeyahay waa ugaarhsan jiray haddii la ugaarsado nebigiiyo saxaabadiisna ugaarsan jira ma ceebba ceeb ma ah waxaasoo dhan waa khuraafaad jaahiliye la dejiye waay waana inay ka dhamaato mujtamaca muslimka dhexdiisa ka dhamaato dadkaa la tokoorayna waa inay ummadda ka mid noqdaan ah, oo lagu dadaalo oo la sameeyo mawaaqif jamaaci ah oo loo wada istaago in dadkaa dulmiga laga qaado laanna waxa lagu fongare lagu baa baail ah jaahiliye waay waxaas saas man kullu muslimi muslim kasta cala lmuslimi muslimka kale korkiisa xaraamun xaaraan weeye damuhu dhiiggiisa iyo wamaalu xoolihiisa iyo cirduhu sharafkiisa ahrajahu muslim baa soo saaray wa can qutbat bni malikin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal alay slam yaquulu mid yidhaahda allahuma allahayo janibnii ilaahu iga fogee munkiraat munkaraatu lakhlaaqi akhlaaqda mideeda la inkirayaan fiicnayn ilaahu iga fogee walacmaali iyo acmaasha mideeda la inkiray walahwaa'i iyo hawooyinka midooda la inkira hawooyadu waa doonidda nafta doonidda nafta mideeda la inkirayoo shareecadu diidayna allow iga fogee waladwaa'i ah, cudurrada wa munkaraati aladwaa waa daa ah, cudurada kuwooda la inkirayee foosha xunee sii daranna allow iga xifdi waa akhraja waxaa soo saaray atirmidiyu baa soo saaray wasaxaxa waxaa saxiiyey alxaakimu wallafdu lafdiguna lahu isagu u sugnaa xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo sufyaan ibnu wakiic ibnu jaraax oo uu xaafid ku leeyahay saduuq buu ahaa laakiin nin wax u qori jiray baa lagu ibtileeyeyo axaadiistiisa dhex geliyey waxaan ka mid ahayn waa looga naseexeeyey waa qaadan waayo markaasuu xadiidkiisu dhacay buu yidhi fasaqata xadiiduhu ninkaasaa sanadkiisa ku jira laakiin xaakim waa saxiixiyey sheekh albaanina sidoo kale waa saxiixinaya bi saxiixi tirmidi wa saxiixi aljaamic asagiir ayuu ku saxiixinaya wuxuuna ku kutusaya ruuxu inuu akhlaaqda xunxun ka ducaysto akhlaaqda wanwanaagsanna ku ducaysto siduu nabigu dhihi jiray sal ly slam allahuma kamaa xasanta khalqii faxasin khuluqii ilaahu abuurkayga saad u qurxisay akhlaaqdaydana u qurxi saasuu nabigu dhihi jiray sal lay slam waa xadiis sugan axmed baa soo saari sheekh albanina waa saxiixi wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laa tumaari ha la doodinoo ha la murmin akhaaka walaalka hala murmin walaalka mururkan qajadacda walaa tumaasixhu hala kaftamin walaa tacidhu ha u yaboohin mawcidan yaboh oo fa tukhlifahu aada uga baxdo intaad u yaboohdo yaboohna ha uga bixin akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu baa soo saaray bisanadin buu ku soo saaray daciifin oo tabar daran wuxuu yidhi xadiidun xasanun hariib sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka nin la yidhahdo leyth ibn abi sulaym oo daciif sidaas daraaddeed buu sheekh albani wuxuu ku daciifiyey fi daciifi sunan tirmidi iyo daciif jaamic sahiir xadiikaasi ma sugnaa laakiin arrimaha uu ka hadlayo muranka muranka aan markaasi muxuu ahay aadaabtiisii lahayn axaadiis kaliyo nusuus kalea diidayso qur-aanka laftiisaa diidaya amaa kaftanka kaftanka waa la ogolyahay yahay iyo dawaabidiisa hadduu wato oo nabigaa kaftami jiray sal alay sl rasuulkaa kaftami jiray waa bannaaya laakiin waxa lagu kaftamaya waa inuu xaq yahay ousan baatil ahayn waana inuusan kaftanku badanin oo hadduu bato macnuhu ka tagaa asal ahaantiisu laakiin waa bannaan tahay hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala ali w saxbi waslm